بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي waxaynu ku guda jirnay kitaabkii ajruumiga ahaa oo khaasatan waxaynu ku guda jirnay marfuucaat اlasmaa asmaada la rafciyo ayaa waxa weeyaan aynu ku jirnay markaa waxaynu soo qaadanay afar baab baynu soo qaadanay oo kamid a marfuucaat اlasmaa waxaynu soo qaadanay faacilkii waxa kaloaynu soo qaadanay naaibu faacilkii waxa kaloaynu soo qaadanay mubtadaha iyo khabarka markaa halkan insha allahu tacaala caawa waxaynu ku qaadan doonaa kii shanaad iyo kii lixaad oo ahaa ismu kana iyo khabaru inna markaa sheekhu waxa uu yidhi baab lcawaamil اdakhilati calى lmubtada'i wاlkhabari haadaakani baabu lcawaamili cawaamisha baabkoodii weeyi cawaamishii addaakhilati gelaysay cala lmubtada'i mubtadaha dushiisa gelaysay waalkhabari waa cala alkhabari khabarka dushiisa gelaysay baabkeedii weeyi waxaynu soo marnay oo aynu soo qaadanay mubtaduhu in caamilu ku camal felayey caamilkaa ku camal felayeyna inuu ahaa caamil macnawiya ee aan ahayn lafdi caawa halkan waxa uu ka tilmaamaya mubtadihii caamilka macnawigii uu rafcin jiray inuu caamil lafdigii u gelayo caamil lafdigii inuu gelayo marka waxaa lagu magacaabaa nawaasikh nawaasikh baa loo yaqaanaa waana jamcu naasikhin naasikhna waxaa loogu bixiyey waxaa la yidhahdaa waa maa yuziilu xukma almubtada'i walkhabari wayuhbitu lahumaa xukman aakhara mubtadaha xukunkooga iyo khabarka xukunkiisibuu meesha ka saarayaa naasikhani xukun kalena waa usugaya xukun kalena waa u sugaya wa inamaa azaalat xukmahuma nawaasikhdani waxay u zuulisay oo meesha ay uga tirtirtay xukunkii u lahaa mubtadaha iyo khabarku liannahaa cawaamilun lafdiyatun waa cawaamil lafdiya oo dhawaq loo nisbeeyey waa la arkaya waa lagu dhawaaqaya waalibtidaau caamilun macnawiyun ibtidihii markii hore rafcinayeyna caamil macnawiya ayuu ahaa wallafdiyu aqwa min almacnawiyi lafdiga lagu dhawaaqaana waa ka awood badan yahay oo waa ka qawiisan yahay ka macnawigaa markaa mubtadaha marka ay gelayaan de shuruud baa loo shardiyaa insha allahu tacaala kutubta dambe ayaynu ku gaari doonaa baabkan haddii aynu khulaasayno sidii abwaabtii ka horeysay ba khulaasaynay baabkan waxaa lagaga waramayaa shan masalo shantaa masalo waxaynu ka eegaynaa bictibaari lmacnaa bictibaari amal baan jeeda amalka ay shaqaynayaan marka aynu eegno saddex baa ka soo baxaya saddex ayay u qaybsamayaan waxay u qaybsamayaan maa yarfacu lsma wa yansib lkhabara wax ismiga rafcinaya khabarkana nasbinaya waa ka koowaad ka labaad maa yansibu lsma wa yarfacu lkhabara wax ismiga nasbinaya khabarkana rafcinaya kuwa ka saddexaad maa yansibuhumaa macan wax labadoodiiba nasbo u keenaya oo nasbo ku taagaya markaa saddexdaasaa loo qaybinaya maa yarfacu lsma wa yansibu lkhabara waa kaana iyo walaalaheed maa yansib اlsma wayarfacu اlkhabara waa ina iyo walaalahood maa yansibuhumaa macan wax labadoodiiba nasbinaya waa dhanno iyo iyo walaalaheed marka markaynu xaggaa ka eegno biictibaari alcamal saddexdaasaa ka soo baxaya markay mubtadihii iyo khabarkii galaan ay ku samaynayaanna labaa ka soo baxaya labadaasi waa maxay takyiiru ismi اlmubtada'i wاlkhabari waxay doorinayaan oo ay bedelayaan magacii mubtadaha iyo khabarku ay lahaayeen takyiiru ismi اlmubtada'i wاlkhabari mubtadaha iyo khabarku magacii ay lahaayeen way bedelayaan markay cawaamishani galaan talabaad waa takyiiru xukmu اlmubtada'i wاlkhabari tagyiiru xukmi lmubtadai waalkhabari mubtadaha iyo khabarku xukunkii ay lahaayeenna way tagyiirinayaan oo way bedelayaan tusaale zaydun qaa'imun sow mubtadiye khabar may ahaan jirin caamilkan lafdigaan dusha kaga keenayna kaana geliya waa kaani waxay ka mid tahay maa yarfacu lisma wayansib lkhabara kaana zaydun qaaiman sow saxiix ma hadaba eeg naskigay samaynaysaa waa maxay zayd waxaa la odhanayaa ismu kana qaaimanna maxaa la odhanayaa khabaru kana halkaa maxay samaysay waa takyiiru ismi lmubtada'i wاlkhabari mina bedelin takyiiru xukmi lmubtada'i wlkhabarina way bedelayaano dee markii hore mubtada yaa rafcin jiray ibtidaa rafcin jiray imikana yaa rafcinaya dee kaanaa rafcinaysa khabarkiina yaa nasbinaya kaanaa nasbinaysa marka afartaa maslay noqonayaan biictibaar alcamar markaynu eegno waa saddex maa yarfacu lsma wa yansibu lkhabara wa huwa kana waakhawaatuha maa yansibu lsma wa yarfacu lkhabara wa huwa ina waakhawaatuha ma yansibuhumaa macan wa huwa dhanantu waakhawaatuha saddexdaasaa loo qaybinaya naskigay samaynayaan markaynu eegnona laba ka soo baxayo oo taqyiiru ismi lmubtada'i wاlkhabri takyiru xukmi اlmubtada'i wاlkhabri shantaa masle iskugu soo ururayaan bictibaar camal markaynu ka eegno weeyaan haddaynu biictibaari daat ka eegno laba keliyay noqonayaan afcaalu wa xuruufun kaana iyo walaalaheed wuxuu ka tilmaami doonaa waa saddex iyo toban ficil waa afcaal dhanne iyo walaalaheed waa ilaa koob iyo labaatan baa la gaadhsiiyaay wuxuu ka tilmaami doonaa toban toban kuba waa afcaal ina iyo walaalahood waa lix lixduba waa xuruuf markaa biictibaari daat haddaynu eegno waa laba afcaalun wa xuruufun kaana iyo walaalahood waa afcaal dhanna iyo walaalahoodna waa afcaal ina iyo walaalahoodna waa xuruuf soo basiid ma intaasuu doonaya inuu sharaxo sheekh wuxuu yidhi wahiya hiya cawaamishaasi halaathatu ashyaaa saddex shay weeyi kaana kaana weeyi wa akhawaatuhaa iyo kaana kuwa lamidka ah wa inna ina weeyi wa akhawaatuhaa iyo ina kuwa lamidka ah wa dhanantu dhanantu weeyi wa akhawaatuhaa iyo dhanantu kuwa lamidka ah markaa cawaamishii waa kuu tilmaamayo waa saddex buu ku yidhi wainagii qaybinayni lahaa waa biictibaari alcamal waxay qabanayaan markaynu eegno saddexdaasaa loo qaybinaya saddexdiiba uu kuu sheegay maa yarfacu lisma wayansib lkhabaraba u horeeyo oo waa kaana iyo walaalahood wuxuu ku xigsiiyey maa yansibu wa wayarfacu lkhabara oo waa ina iyo walaalahood wuxuu ku xigsiiyey maa yansibuhumaa macan oo waa danantu iyo waa khawaatuha wuxuu yidhi wahiya cawaamishaasi halaathatu ashyaaa saddex shay weeyi waa mubtadiye khabar kaana kaana weeyi biqasdi lafdiha waynu ka bedelana wa akhawaatuhaa ay wa akhawaatu kaana iyo kaana kuwa la midka ah. oo waxay kula mid yihiin camalka kaani ay qabanayso ayay iyaguna qabanayaan weeyaan macneegu akha waa sida xagga luqada kalkan waxa loo isticmaalaa bimacna nadiir wa akhawaatuhaa iyo kaana kuwii la ahaa wa inna ina weeyi wa akhawaatuhaa iyo ina kuwii lamidka ahaa wa dhanantu dhanantu weeyi wa akhawaatuhaa iyo dhanantu kuwii lamidka ahaa kadibna wuxuu doonayaa wixii ay qabanayaan inuu gudagalo oo wuxuu yidhi fa amaa kaana kaana miya wa akhawaatuhaa iyo kaana kuwa lamidka ah fa inahaa kaana iyo kuwa lamidkiihi tarfacu way rafcin hiya kaana iyo kuwa al alsma ismiga ayay rafcin wa tansibu way nasbin hiya kaana iyo kuwa lamidka ihi alkhabara khabarka ayay nasbin wa hiya kaana iyo kuwa lamidka ahi kaana wuu ahaaday weeyi wa amsaa wuu ahaaday weeyi wa asbaxa wuu ahaaday weeyi wa waadxaa wuu ahaaday weyi wadalla wuu ahaaday weyi wabata wuu ahaaday wa wasaara wuu ahaaday weyi walaysa muu ahaan weyi wamaa zaala kamuu zuulin weyi wamanfaka kamuu zuulin weyi wamaa fatia kamuu zuulin weyi wamaa barixa kamuu zuulin weyi wamaa daama inta uu daa'imsan yahay weyi waka markaa wuu noo tiriyey afcaashi wuu tiyiyey oo wuxuu ku yidhi waxay qabanayaan aan kuu sheego wuxuu ku yidhi waa tarfacu lisma watansibu lkhabara ismigii way rafcinaysaa khabarkiina way nasbinaysaa halkaa maxaad ka fahamtay tarfac buu ku yidhi maxaad ka fahmaysaa takyiiru xukmi lmubtadai wlkhabari mayna bedelin takyiiru ismi mubtadai takyiiru ismi lmubtadai walkhabarina halkan baad ka fahmaysaayo al ah, isma buu ku yidhi mayna bedelin labadiiba way bedeshay waxay qabanaysa inagu kuu sheego wuxuu ku yihi tarfacu lisma watansibu lkhabara tirada sheekhu inoo tiriyey waa saddex iyo toban ficil saddex iyo toban ficil ayuu inoo sheegay saddex iyo tobankan ficil dhinacyo fara badan baa laga qaybiyaa culimay xagga macnaha haddii aynu eegno waxaa loo qaybiyaa afar bay noqonaysa afar baa loo qaybinaya kaana iyo amsa iyo asbaxa iyo adxa iyo dalle iyo baata iyo saara waa imisa soo toddoba maa wuu ahaaday kaga si laysna way ka soo horjeedaayo muu ahaan weeyaan wamaa zaala iyo wama faka iyo wama fati iyo wamaa barixna zaala lamaanayiino kamuu zuulin weeyaan wamaa daamana inta uu daa'imsan yahay weeyaan xaggii macnaha markaynu eegno maxay noqdeen afartaasay noqdeen kaana wuu ahaadoad odhanaysa amsa wuu galabaystaa isku odhan wuu ahaadaad odhanaysaa asbaxa wuu waa beriistay ha odhan wuu ahaadaad odhanaysaa adxa wuu barqimaystay ha odhan wuu ahaadaad odhanaysaa dhalla wuu ahaaday bata wuu ahaaday saara wuu ahaaday macnoog waa inay la mid noqdaan saaray la macneeyo saara macnayso wuu ahaaday ma markaas saarad ka wada macnaynaysa laysina way ka kasoo horjeedaayo mu ahaan weeyaan macneheega iska ilaaliya zaala iyo infaka iyo fatica iyo barixa afartaasina waa isku macno oo zaalo macnaheegu waa maxay iyadoo maad aan la gelin zaala wuu zuulay weeyaan ma gurada ka geli zaali nafyi bay faa'idaynayso marka hore zuulay ba ahayd soo ma nafyi haddana gurada kasii geli nafyu nafyi isbaatun baa dhalanaysa nafyi nafyi gurada laga geliya isbaat wuu faa'idaynaya kamuu zuulin ba macnihii noqonaya afartaasina waa isku macno maadaamana inta u daa'imsan yahay weeyaan xaggii macnaha marka markaynu eegno afartaasay noqonayaan waayahay dhinac kale hadaynu ka eegno waxa loo qaybiyaa wax mutasarifa oo sarsarfoomaya iyo hayru mutasarif labadaasa loo qaybiya wax mutasarifa oo ficil mudaa ile waa maadi ega wada qorane mudaaric iyo amar iyo ismi faacil iyo master iyo kuwaas uu ka imanayo iyo wax hayru mutasarifa oo maadi un ku dul qalafay wax kale aanu ka imanayn waxa hayru mutasarifka ah waa laba waa layse iyo dam iyagu waa maadigaasu layse iyo dam marka layse waa bilitifaaq daamna waa cala lasax saddex iyo tobankii labada ka jira koob iyo tobanka kale ee saaray maxay noqonayaan mutasarifay noqonayaan oo waxbaa ka imanaya mutasarifkaa laftiisa lasii qaybiyaayo mutasarif tama iyo mutasarif naaqisa iyo waxba usii qaybiyaane kutubta dambaan ku gaari doona laakiin biictibaari lmacna waan kuu sheego afar baan ku yidhi xagga mutasarifka iyo xagga hayru mutasarifkana waa laban ku idhi o koob iyo toban waa mutasarif labana waa hayru mutasarif weliba labadaasi laysi waa bilitifaaq daamina waa cala alasax daamina waa cala alasax waa yahay dhinacyo kalena waa laga qaybiya waxaa kale oo loo qaybiyaa maa yacmalu bilaa sharطin iyo wamaa yacmalu bisharطin wax xukunkan aynu sheegnay qabanaya oo shaqeynaya wax shardi ana aan loo dhigahayn iyo wax xukunkan samaynaya laakin shardi ku xidhan shardi ku xidhan layse inta ka horeysa oo dhan laysena ku dar waa imisa waa sideed soo maa sideeddaasi bilaa shardin bay shaqeeyaan wax shardiya looma dhigo sideeddaasi he bilaa shardin bay camalkaa ah yarfacu isma wayansib lkhabara ay qabtaan wax shardiya looma dhigo iyo wamaa yacmalu bisharin wax shardi ku camal fala waxaa shardiga ku camal falayana labay noqonayaan oo wax ku camal fala bishardi taqadumi nafyi wa shibhihi inuu nafyi ka hormaro ama nafyi wax shabahay inuu ka hormaro oo nahyi iyo duciyo waxaas inay ka hormaraan wa afar zaala waa in maadaa laga horeysiiyo nafyiga infaka waa in maada laga horreysiiyo fatica waa in maada laga horreysiiyo barixa waa in maadaa laga horreysiiyo ama maada nefyigaa ah wax shabahayo nahyi iyo kuwa waa in laga horreysiiyo hadii kale camalka kan qaban maayaan saxiix walala qaybta saddexaad shardiga u taallahay waa maadaamo oo ma masteriyatun darfiya laga horreysiiya ma masteriya ah darfiyana ah insha allah kutubta dambaan ku gaari doona waxaa looga jeede waxaa loo qaybinaya markaa waa labada ma yacmalu bilaa shardin iyo wamaa yacmalu bishardin wax shaqeeyo camalka kan ah shardi la'aan waa layse ka bilow iyo waxa ka horeeya waa sideed ficil iyo wax ku camal fala bishardin waxaa bishardinta ku camal falaya laba loo qaybinayaayo shardigaa loo xidhayaa inuu yahay bishardi taqadumi nafyin wa shibiyihi waa afar waa ma zaala iyo manfaka iyo wamaa fatia iyo wamaa barixa Ah, waa inuu nefyi ka hor maro ama nefyi wax shabahay oo duciya nahyiya waxaas waa inay ka horu maraan iyo daamo oo loo shardiyo bishardi taqadumi ma almastariya adharfiya inay ka horu marto soo basiid maa culimay dhowrkaa dhinac saddexdaa qaybood baan ku daysanana insha allah markaa sheekhu wuxu uhi isagoo taa ka warramaya fa amaa kaana kaana miya wa akhawaatuhaa iyo kaana kuwa lamidka a ah, fa inahaa kaana iyo kuwa lamidka ahi tarfacu way rafcin ay hiya kana iyo kuwa lamidka ahi alsma ismiga ayay rafcin wa tansibu way nasbin hiya kana iyo kuwa lamidka ahi alkhabara khabarkana way nasbin wahiya kaana iyo kuwa lamidka ahi kana wuu ahaaday weeyi kaana zaydun qaa'ima kaana ficlu maadin yarfacu lsma wayansib lkhabra mabniyu cala lfatx laa maxala lahu min alicraab lianahu ficlu zaydun ismu kaana marfuucu bikaana ad ohanaysa wacalaamatu rafci damat ظaahiraة cala akhiri lianahu ismu mufradu munsarifu qaaiman khabaru kaana mansuub bikaana saasaad ohanaysa waayo wuxuu ku yidhi tarfacu lsma wa tansib lkhabra bu ku yidhi wacalaamatu nasbina fatxatu ظaahiraة cala akhirihi wa amsa wuu ahaaday weeyi amsa wuu ahaaday amsa zaydun haniya ninkii zayd wuxuu ahday nin haniya amsa ficlu maadin yarfacu lisma wayansib lkhabra waana akhawaatu kaana mabniyun cala alfatxati lmuqadarati cala alalifi manaca min duhuuriha amsa atacadur zaydun ismu amsa marfuucu bamsa wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala aakhirihi aye haniyan khabaru amsa mansuubu bamsa wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu cala akhiri de inta kale waa wax lagu sheegay maankaaga la kaasho insha allah inta dambe icraabtooda labadaas mad qiyaas qaadanaysa wa adxaa wuu ahaaday weyi wa asbaxa wuu ahaaday weyi asbaxa albardu shadiida qabowgii wuxuu ahaaday mid aad u daran icraabteedu mina basiid ahayn wa adxaa wuu ahaaday weyi adxa alfaqiihu warica ninkii faqiiha ahaa wuxuu ahaaday mid waxa weeyaan waric oo xalaal wadalla wuu ahaaday weeye dhalla zaydun zayd wuxuu ahaaday saaima mid sooman buu ahaday waa iyadoo dhibic la iska ilaaliya dalla maaha hadda kolka baad ma wa waa dalla weeyaan dalla wa bata wuu ahaaday weeye bata zaydun musalliya zayd wuxuu ahaaday mid musalliya oo tukanaya wa saara wuu ahaaday weeye saara tiinu xajara dhoobadii waxay noqotay dhagax walaysa laysa muu ahaan weeye laysa zaydun zayd mu ahaan qaa'iman mid taagan mu ahaan waka intaasi maxay ku shaqeeyaan bilaa sharin bay sideedaasi camal falaan macnahooduna layse waxa ka horeeya wuu ahaadaad kaga siinaysaa laysena way ka soo horjeedaa iyadu waa nefyo mu ahaan baad odhanaysaa wamaa zaala kamuzuulin waman faka kamuzuulin wamaa fatia kamuzuulin wamaa barixa kamuzuulin tii sagaalaad iyo tii tobnaad iyo tii ko iyo tobnaad iyo tii labiyo tobnaadna waa kuwa waa yahay waxaad odhanaysaa maa zaala zaydun caalima ninka zayd ahi kamuu zuulin inuu caalim noqdo waa yahay icraabteedii ma waa naafiyaad odhanaysaa de mabni ala sukun la maxal la min acraab liannahu xarfun zaala ficil maadi yarfacu lsma wa yansib lkhabra wahuwa akhawaatu kaana mabni ala fatxa la maxal la min acraab liannahu ficlu maadin aye zaydun ismu zaala marfuucun bizaala wa calaamatu rafci damatun daahiratun cala aakhirihi caaliman khabaru zaala mansuubun bizaala wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun cala aakhirihi de inta kalena adaa iraabaya inta kalena adaa iraabaya afarta kalena waa la mid sheekh macnahooduna afartan waa isku macno oo maa zaala kamuzuulin waman faka kamuzuulin wamaa fatia kamuzuulin wamaa barixa kamuzuulin waka lan nabraxa calayhi caakifiina mayna lamid lantani waa maxay waan soo dhigana ya xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin mabniyun cala sukun la maxala lahu min alicraab liannahu xarfun nabraxa ficlu mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala akhirihi liannahu ficlu mudaaricun saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun wa huwa yarfacu lisma wayansib lkhabra aye wasmuhu damiirun mustatirun wujuban taqdiiruhu naxnu manasahayn caakifiina khabaru nabrax mansuubun binabrax wa calaamatu nasbihi ya alya niyaabatan can fatxa liannahu jamcu mudakar asalim waka calayhina caakifiinada ismigaa facil ba lagu tacalujinaya iska ilaaliya waka wamaa daama ma eeg waxaad odhanaysaa iyadana laa asxabuka niyow kula saaxiibi maayo maadaama zaydun zayd inta uu yahay mutaradidan ilayka mid adig kugu soo noqnoqonaya ninka zayd la idhahdaa intuu kugu soo noqnoqonayo anu kulama saaxiibayo waan iska ka ilaalinaya bu kuleeya icraabteed waa basiida laa asxabuka intaan wada wada craabi karana laadani waa maxay xarfu nafyin xarfu nahyin maade xarfu nafyin naahiyadu waxbay jasmisaa soo ma waana soo barana da tan naafiya la dhahda ilaa sideed baa la gaadhsiiya laada iska ilaaliya laadani waa maxay waa naafiya mبني على سكون لا محل له من الاعراب لأنه حرف اصحاب فعل مضارع منصوب man odhan de lagu نسbisan yahy mayna saxayn aصxaabu waa فicل mضاarع ma marفوع mise wa maنصوب mise wa majزum wa marفوع لماada ma اldي رفعه hal huwa cاamiل نفdiy أm معنawiy معنawiy وma huwa تجردh عن الناaصب والجاaزم marka asxaabu waa ficil mudaaric marfuucu litajarudihi can naasibi wاljazim wcalaamatu rafci damt daahiraة calى akhiri haddii hamse lagu bilaabo faacilku muxuu noqon jiray ana faacilki waa ana waana waajib istitaar sooma mina waajib istitaarayn wasatru marfuuci bamrin xutima waduna ya mudaaricin wasmayhima wa ficlu اstinaai wاtacajubi aye wa afcalu tafdili darban tusiibi so maynaan soo qaadan maynaan soo qaadan culimo waan gaari doonaa insha allah waa waajib istitaar haye maadaamanu usocnaa madan maxaa la ohanaya masderiyatun derfiyatun baa la ohanaya masderiyatun derfiyatu waa maxay waan gaari doonaa insha allah daama markaa waa maxay waa ficil maadi waana min akhawati kaana soo maarati tarfacu lisma watansib lkhabara zaydun waa maxay waa ismigeegii mutaradidana mutaradidana waa khabarkeygii utaa nasbisade mana saxayn waka wamaa daama iyo inta uu daa'imsan yahay iyadana shardigeegu waa bishaddi taqadumi ma almasderiya adharfiya ka waram haddaan idhaahdo laa asxabuka maa daama zaydan mutaradidan ma khalad waa masoo sax waa qalad haddaan idhaa ka warrama laa asxabuka maa daama zaydun mutaradidun ilayka waxaa lagu diidaya waa naxweynta lagala saxaya waa inta ya laa asxabuka maa daama zaydun mutaradidun hadday tirada wa luqadii waad jebisay soo maaragti mutaradidan baa la doonaya oka ah. kana allahu gafuurun raxiiman ka warrama de ma noqonayso soo ma ah. caawinu dhigana waa cashirkeena kaana laahu haddee tiraa ka waran kaana laaha iyadna way jabanta waad arkaysa markaa cibaarooyinka wa kaa insha allah iska ilaaliya iyo wamaa kii weeyaan kaana ku cadfantahay tahay wahiya iyadu kaana weeyi iyo wamaa kii weeyi tasarafa ka abaqaalmay huwa maagu minhaa kaana iyo kuwa lamidka tasarufkan waxaa looga jeedaa waa sarifkii so soo lacagta lama badiyo lama sarrifo sarifo ficilkaynu sarifayna waynu farabadinana markaa maadi unbaa taqaanaayo mudaaric ugeeyo amar ugeeyo waka ismi faacil ugeeyo master ugeeyo waka iyo wamaa kii weeyi kaana ku cadfa iyo wamaa kii weeyi waxaynu ku cadafnay mahay kaanaynu ku cadafnay mubtade ka dhigo haddae doontid wamaa kii tasarafa ka sarifmay huwa maagu minhaa kaana iyo kuwa lamidka ah kadalika kaani iyo walaalaheed buu lamid yahay isaguna kadalika kaanuu lamid yahay oo kaani siday u camal falaysay ayuu u camal falaya wax iyada ka yimaadaana so basiid ma saad doontid baad u laqmaysan kartaa marka ama mubtada ka dhigo ama xaggii hore ku cadab sheekh wadalika tusaale naxwu kaana wuu ahaaday weeyi wayakuunu wuu ahaanayaa weeyi wakun ahaw weeyi waasbaxa wuu ahaaday weeyi wayusbixu wuu ahaanayaa weeyi waasbix aha weeyi waka taqulu waxaad odhanaysaa kaana wuxuu ahaaday zaydun zayd wuxuu ahaaday qaa'iman mid taagan buu ahaaday walaysa muu ahaan camrun camar mu ahaan shaakhisan mid safraya muu ahaan shaakhisan mid jooga muu ahaan iyo wamaa kiibaad odhan ashbaha shabahay huwa maagu daalika madkuurkan la soo sheegay dee wuxuu kuu tusaaliyey laba keliya kaana zaydun qaa'iman keliyuu ku tusaaliyey iyo walayta camrun shaakhisan imisaa inoo dhiman saddex iyo tobankii labaa ka jar koob iyo tobanka kale tusaalogi adaan ka aqaanaa bu ku wamaa ashbaha dalika waa sida eeg haddaba kaana zaydun qaayman de hore aynu u eraabnay kaana ficlu maadin yarfacu lisma wa yansib lkhabara mabniyu cala fatxa laa maxala lahu min alicraab liannahu ficlu maadin soo saa maha zaydun ismu kaana marfuucu bikaana wa calaamatu rafci damatun daahiratu cala aakhiri liannahu ismun mufradu munsarifu qaa'iman khabaru kaana mansuub bkn wcalaamaة nasbi fatxaة daahiraة على akhiri lأnahu اسم mfrad منصرف eeg haddaba kaana zaydun qaa'ima buu kuu tusaaleeye yakununa waa la mid yakunu zaydun qaa'iman sidaad kaana u craabta umaad yakunu zaydun qaa'imanna u craabaysaa kunna waa la mid maxaad odhanaysaa kun qaaiman baad odhanaysaa de kun qaa'iman baad odhanaysaa markaa kuntan waa maxay ficlu amrin ya waana naaqiso waa min tasarufaati kaanad e mabni ala sukun la maal lah min alraab aye ismigeegibe ya waa damiir mustatr waa anta qaa'imana waa khabarkeegi markaa macnaha fahma wamaa tasarafa minha hadda waad fahamteen bay la tahay kaani siday u rafcinayso ismiga una nasbinayso khabarka ayaa waxa ka yimaadaana u rafcinaya una nasbinaya ismigeedii faacilna bbdl wxilmin sad fي qwmihi اlfatىa wkwnka إyahu عalayka yasiru bbdlin waxilmin saada fii qwmihi اlfatىa wakawnuka kownkan waa maxay wakaana masterkeygi de bibedlin wax dhiibid wax bixid wa xilmin iyo dulqaad ayuu saada madax ugu noqdaa fii qawmihi rootalkii alfata inanka yala dhalinyarkii wa kawnuka iyaahu calayka yasiru kaa inaad noqotaana aad bay kugu fududahay bu labada arimood in lagaa helaa waa laba la samayn karee adigaagan laftaada aad bay kugu fududahay bu yidhi maxalushaahidkeenuna waa maxay wa kawnuka iyaahu calayka yasiru markaa waxyaalaha ka tasarufmayaana kuwaasay lamid noqonayaan walaysa camrun shaakhisan in icraabka kaarun buu lamid yahay wamaa ashbaha dalikana waan wada tusaalaynay de maynaan wada tusaalayn dhammaan waan wada tusaalaynay oo kaana sheekha inoo tusaalaye wuxuu yihi kaana zaydun qaa'iman laysana wuu ku tusaalaye laysa camrun shaakisan maxaa ku xiga amsa soo maa waynu tusaalayna maxaynu nidhi amsa zaydun haniyan asbaxana waynu tusaalayna maxaynu nidhi asbaxa albardu shadiidan adxaana waynu tusaalayna maxaynu nidhi adxa alfaqiihu warican dallana waynu tusaalayna maxaynu nidhi dhalla zaydun saa'iman dhalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiim baatana waynu tusaalaynay maxaynu nidhi bata zaydun musalliyan saarana waynu tusaalaynay maxaynu nidhi saara saara sicru rakhiisan laysna waynu sheekhaa tusaaleeyey iyada aye maa zaalana waynu tusaalayna maxaynu nidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiin oka icraabteeda hadda waa kugu fudayd wowgaasi waa maxay waa ismigeedii mukhtalifiinana waa khabarkeegii yay ku dhuuman sheekhay iska ilaali wamanfaka aye wamanfaka maxaynu ku tusaalayna iyadana manfaka zaydun qaa'iman wamaa fatia maxaynu ku tusaalayna ya wama fatia muxamadu qaa'ima dee iska gaba tusaale way iska fudayin wamaa barixa lan nabraxa calayhi caakifiina wamaa daama laa asxaabuka maadaama zaydun mutaradidan ilayka o ka inta maynaan sheegin icraabkeygi waynu sheegnay tusaalayaashoodiina waynu sheegnay waxaa kaleynu sheegnay qaybahay u qaybsamaan imisaynu uqaybnay xagga macnaha afar baynu uqaybnay wax wuu ahaadaya waa todoba wax muu ahaana waa laysa wax a kamuu zuulin waa afar wax a inta uu daa'imsan yahay waa maadaama mayna afar tahayn xagga tasarufkana waynu qaybna waxaynoo qaybnay wax mutasarifa iyo wax hayru mutasarifa hayru mutasarifkaa fududa soo qaado waa laba waa layse oo itifaaqa iyo daama oo cala alasaxa koob iyo tobanka kale ka soo hadhay waa mutasarif waxaa kaleynu qaybinay ma yacmalu bishardin iyo ma yacmalu bila shardin ma yacmalu bishardin waxa ku camal falaya shardi waxaa shardiga ku camal falaya labay noqonayaano wax loo shardiyayo inuu nefyi ama shibu nefyi wax shabaha u ka hor u maro waa maa daama iyo maa zaala iyo maa fatia iyo maa barixa iyo wax ku camal falaya bishardi taqadumi ma almasdariya adharfiya waa maxay waa maa daama iyo wax ku camal falaya biduuni shardin waa sideeda layse ka bilow ilaa iyo kaanana kasoo bilow layse ku dhame kaanana wahiya cawaamishii halaathatu ashyaaa saddex shay weeyi kaana weeyi iyo wa akhawaatuhaa kaana kuwa lamidkaa wa ina ina weeyi wa akhawaatuhaa ina kuwa lamidkaa wadanantu danantu weeyi wa akhawaatuhaa kuwa lamidkaa fa amaa kaana kaana miya wa akhawaatuhaa iyo kuwa lamidkaa fa inahaa kaana iyo kuwa lamidka ihi tarfacu way rafcini ay hiya kaana iyo kuwa lamidka ihi alisma ismiga ayay rafcin wa tansibu way nasbini ay hiya kaana iyo kuwa lamidka ihi alkhabara khabarkay nasbin wahiya kaana iyo walaalaheed kaana wuu ahaaday weyi kaana khabare soo ma aragtid ya khabarku muna ismayn alawal shardigii kowaad muxuu an yakuna isman kaanina sot sota ficil biictibaari macnaa markaynu eegna ayaa loo jeeda biqasdi lafdihaa bay laakiin ku tahay xagga lafdiga marka loo jeedo ficilkaa xitaa noqonaya eega tusaale yadribu ficlu mudaaricun icraab baa la yidhi maxaad ohanaysa yadribu ficlu muda de yadribu waa mubtade ficluna waa khabar mudaaricna waa nactigii de fiihi xarfu jarin baa lagu yihi ka saar fiidani de waa mubtade khabar jarina waa mudaaf marka waa bictibaari lafdi markaynu eegno ama bictibaari lmacna ma noqon karaan de wahiya iyadu kaana kaana wuu ahaaday weeyi wa amsaa wuu ahaaday weeyi wa asbaxa wuu ahaaday weeyi wa adxaa wuu ahaaday weeyi wadalla wuu ahaaday weeyi wa baata wuu ahaaday weeyi wa saara wuu ahaaday weeyi wa laysa muu ahaan weeyi wamaa zaala kamuu zuulin weeyi waman faka kamu zulin weeyi wamaa fatia kamu zuulin weeyi wamaa barixa kamu zuulin weeyi wamaa daama intuu daa'imsan yahay weeyi iyo wamaa ki weeyi tasarafa ka sarifmay huwa maagu minhaa kaana iyo kuwa lamidka ah ka sarifmay wadalika tusaale naxu kaana wuu ahaaday weeyi wayakunu wuu ahaanayaa weeyi wakun ah weeyi a mutasarifaadii waasbaxa wuu ahaaday weeyi wayusbixu wuu ahaanayaa weeyi waasbix aha weeyi taquulu waxaad odhanaysaa kaana wuxuu ahaaday zaydun zayd qaa'iman mid taagan buu ahaaday baad odhan walaysa camrun walaysa muu ahaan camrun camar shaakhisan mid taagan muu ahaan baad odhan iyo wamaa kiibaad odhan ashbaha shabaahi huwa maagu dalika arrinkaa la soo sheegay shukuus culumay min eh, markaynu eegno xagga luqa alcarabiya min asmaai aldadaadi weeyaan shukuus waxaa loo isticmaalaa bimacna safar waxaa kaloo loo isticmaalaa bimacna alxuduur macno kalena way ku timaadeen lakin labadaasa u caamsan markaa shaakis waxaad iska odhan kartaa mid safr mid tegaya mu aha bimacnaa daahib bimacnaa xaadirna waad u isticmaali kartaa waa min asmaai adad wa amaa ina ina miya wa akhawaatuhaa iyo ina iyo kuwa lamidkaa fa inahaa ina iyo kuwa lamidkaahi tansibu way nasbini ay hiya ina iyo kuwa lamidkaahi alisma ismiga ayay nasbin wa tarfacu way rafcini ay hiya ina iyo kuwa lamidkaahi alkhabara khabarka ayay rafcini wa hiya ina iyo kuwa lamidkii ina ina wa ana ana weeyi walaakina laakina weeyi wakaana kaana weeyi wakaana kaana weeyi walayta layta weeyi walacalla lacalla weeyi taquulu waxaad odhani ina zaydan ninka zaydihi qaa'imun mid taagan weeyi baad odhan walayta camran alla camar miyu shaakhisun ahaado mid safraya ama mid jooga oo xaadira ayaad odhan iyo wamaa kiibaad odhan ashbaha shabahi huwa maagu daalika madkuurkan la soo sheegay wa macnaa ina ina macnaheeda ana iyo ana macnaheedu litwkiid ay aytawkiidu adkayn weeyi walakina wamacnaa lakina laakina macnaheedu lilstidraaki ay ayilstidraaku ka dabatag weeyi wakaana wamacnaa kaana kaana macnaheedu litashbihi ay ayitashbihu isku ekaysin weeyi walayta wamacnaa layta layta macnaheedu litamani ay ayitamanii tamani weeyi walacala wamacnaa lacala lacala macnaheedu litaraji ay ayitaraji rajayn weeyi watawaquci aw itawaqucu ama sinsasho waayahay qaybtii labaad u doonaya halkan inuu ka sheego oo ah maa yansib lsma way fudude maa yansib lsma wa yarfacu lkhabara wa casu kaanade casu kaana oo kaani maxay tarfacu lsma wa tansib lkhabara tanna waa maxay tansib lsma wa tarfacu lkhabaraha iska ilaaliya waayahay waa li xaraf iyado way fudude waa li xaraf keliya lixdan baad xifdiyeysaa ina anna aye laakina lacala layta aye ya kaana waka waa lixda xaraf ma iska xifdiyasa sheekh markay haddaba gelayaan mubtadiye khabarka shuruud bay leeyihin moogta shuruudda halkan waxba kuma sheegayno insha alla ah, kuwii ma maynaan soo sheeginta shuruudoogi kutubta daman ku gaari doonaa insha alla waa yahay eh, laakin iyadana aqsaam ba leedahay oo aqsaamteedaasi maa laa yakunu ilaa mushadadan wax weligiiba shadanun isagu shadkaasi lagama kama foqi karo shadkaasi waa hal waa lacalla ah, lacalla bilugaatiha lugaad bay leedahay waxa weeyaan shadkaasi baa ku taagan iyada lacalla iska ilaaliya lacallo fuduul maarag maya iyo wamaa laa yakunu ilaa mukhafafa wax isagu shad ba aan aqbalayn ah, ka ilaali shadka uu ka xanaaqaaya waa layt layt weligaa sheed maad ku aragta maya ka ilaali saw laba ma hayno ya culimo wamaa yakunu mushadadan wa mukafafan wax lana shadi karo lagana dayn karo maxaa soo haray markaynu laba ka saarnay lixdii afar baa soo haray de afarta soo haray maad garanaysaan inna anna ka anna laakina afartaas soo hadhay mushaddadna way noqonaysaa mukafafna way noqonayaan mukafafna way noqonaya waa yahay maxaan uqaybinay marka ugu horeysa ynayn iga fakanin ya saddex baynu uqaybinay maxaan idin idhi maa laa yakunu ilaa mushadadan wax isagu shadanun had iyo jeer wa ayo waa lacalla iyo maa laa yakunu ilaa mukhafafan wa ayo waa layta wamaa yakunu mushadadan wa mukhafafan waa ayo waa alarbacatu lbaaqiya afartaa soo hadhaynu haddana qaybinana afarta amaa yakunu mushadadan wa mukhafafan ayaynu qaybinanaa iyo waxaynu u qaybinanaa maa camaluhu kaiiran muطlaqan wa haddii la shado iyo hadii aan la shadin shadinba camalfalka uu camal falaya uu badan yahay waa laba waa annada hamsadeedu ay kor dhaban tahay iyo ka anna labadaa haddii la shado iyo hadii aan la shadin ba camalkoogu aad buu u fara badan ya way camal falaan soo hal mahaysid iyo wamaa camaluhu qaliilu idaa kaana mukhafafa wax camalkiisu uu yar yahay marka shadka laga daayo waa inada hamzadeeda lahoos dhigo iyo wmaa laa yacmalu ilaa mushadada waxaan camal falaynba in la shado un mooyaane waa laakina haddee shadka shadkaad ka daysid waxaad ugu noqonaysaa ba xarfu cadaf meelahaasay tegi doonta saxiix wala la afartii soo hadhayn haddana saa u kala qaybina waxa mushadadka iyo mukhafafka noqda waxaynu u qaybinay maa camaluhu kaiiru muطlaqan waa ana iyo kaana iyo ma camaluhu qaliilu idaa kana mukhafafan waa ina iyo ma laa yacmalu ilaa mushadada wa lakina aqsaamteeda iyadana ku dheynayna dhinacyo badan baa laga qaybiya ma inay la xidhiidsata haytaa laga qaybiya insha allah haka dambe ku gaari doonaa waaya ka gudba wuxuu ku yidhi ismigana way nasbiyaan khabarkana way rafciyaan bu kadib intaa marka uu kuu sheegay tusaale kuu raaciyo wuxuu ku yidhi ina zaydan qaa'imun icraabteedi waa maxay ina xarfu tawkiidin tansib lsma wa tarfacu lkhabra mabniyu cala fatx la maxal lahu min alcraab liannahu xarfun zaydan ismu ina mansuub bina wcalaamatu nasbi fatxatu daahiraة alى akhirih qa'imu khabaru ina marfuucu bina wacalaamatu rafci damat daahiraة alى akhirih ka warrama haddaan idhaahdo ina zaydun qaa'ima cibaarada ka warrama waa khata soo ma ka warrama haddaan idhaahdo ina zaydan qaa'ima waa kha haddana dhaa ka warrama ina zayda qaaimu waa sax markaa cibaarooyinkaa iska ilaaliya de sababtaynu u jeednaa waa intaa in la kala garto weeyaan xarakaadkaa ku imanaysa ismiga ay gelayaan caamilka ay u noqonayaan ayaa waxa weeyaan la iska ilaalinaya walayta camran shaakisun ala mid layta xarfu tamani baad odhanaysa tansibu lisma wa tarfacu lkhabra mabni ala fatx la maxal lo min alcraab liannahu xarfun camran ismu layta mansuubun bilayta wa calaamatu nasbi alfatxa shaakhis khabaru layta marfuucu bilayta wacalaamatu rafci dama aahira cala aakhiri intaa markuu kuu sheegay macaani bu haddana kuu sheegay macaanidan halkay daba socota maad garanaysin aqsaam lkalaam imsu ah muxuu ku yidhi wa aqsaamu halaatatun ismun wa ficlun wa xarfun xaraf maxaa la socday jaa limacnan sheekh jaa limacnan marka kuwana waa xuruufaan idin soo maa xuruufta naxwaha lagaga warrama haddaba waa xuruuf lmacaani macnoogii baa adaba wax kaaga sheegaya macnaha ay faa'ideynayaan ayuu wax kamida ka taabanayaa maadaama oo xuruufta naxwaha lagu tilmaamaa ay tahay xuruuf lmacaanide wuxuu yidhi inna iyo anna macnahoodu waa tawkiid tawkiid bay faa'ideeyaan oo waa maxay tawkiidkani waa maxay waa tawkiidu nisbati waalxukmi xukunkan meesha yaalla iyo nisbadan meesha taala ayay adkaynayaan oo kolkii hore maxaad lahay zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay zaydun qaa'imun adigoo iskeri zayd wuu taagan yahay hadalkaagaasi waa muxtamil inuu taagan yahayna waa suuragal inaanu taagnina waa suuragal kadibna inaad adkaysaa doontay maxaad odhanaysaa waa adawaatu tawkiid balaaqadaan ku baran doonaa insha allah maxaynu odhanaynaa ina zaydan qaa'im mutaakid baad ku tahay inuu zayd taagan yahay he hubtaa sheekh waka mutaakid baad ku tahay markaa xukunkan meesha yaalla ee azayd in loo sugay taagni ayay adkaynayaan oy tawkiidinayaan waad fahamteen maylata tawkiidku waa sidaa laakinina istidraag bay faa'iideysaa istidraag wa ka daba tag maxaa laga daba tegaya waxaa la tacqiibu lkalaami birafci maa yutawahamu hubuutuhu aw nafyuhu cibaarada macnaheega xagga dib baynu udhigan doonaa kutubta dambaan ku baran doonaayo tusaaleaan ku siiyo waxa tidhi qaamal qowmu baa tihi qoomkii baa kacay baa ya maxaad ka fahantay inay raggii wada kaceen de waxbaa laga soo reebo waxaa lagu yidhi laakina camran jaalisun hase yeeshe camr wuu fadhiyaa hadalkii hore maanaad wax ka dabageyn macnihii markii hore aad u fahamtay ee ahaa in la wada kacay waxaad ka soo reebtay ninka camar laydhaha waad ka soo reebtay waxaad tidhi zaydun shujaacun ninka zayd waa nin geesiya baad tidhi geesinimada sifo kale ku hoos lamaan oo ah maadaamuu gees yahay dee waa nin deeqsiya saasaa laga fahmaya soo ma kadibna waxaad tidhi laakinahu bakhiilun oo anuu shujaca iska hada dhinaca geesinimo umaynaan diidine laakin xaggaa kale kuma fiicna baa tira waa nin bakiila marka hadalkaagii horead ka soo reebtay oo istidraag baad samaysay istidraagna macnihiisu waa sida wa kaana kaanina wuxuu yihi waxay faa'iidaysaa tashbiih waa maxay waa mushaarakatu amrin limr liamrin waaad waxay tusinaysaa shaygani halkan yaallaa shay kale inuu wax la wadaago inuu shay kale wax la wadaago zaydun kalbedri baa tiri zaydun kaanahu bedrun ninka zayd a ah, waxabaad moodaa dayax baad moodaa marka maxaad la wadaajinaysaa ninkan zayda dayaxaad ku shabahaysaa xaggeed kaga shabahaysaa balaqadaan ku baran doonaa ya xagga diyaaga de wajushabu waa agga waa agga iftiinka siduu dayaxu u iftiimayo ayuu zaydna u iftiimaya waad leedahay marka waa tashbiih waa isku ekaysiin walayta laytina tamani bay faa'idaysaa tamanigi waa mahay waa alabu maa laa amaca fiih waxaan la quudarayn karin boon la rajayn karin baad ka rajaynaysaa waa waxyaalaha mustaxiilka oo kale tusaale waxaa tidhi layta shabaaba caaidun alla dhalinyarnimo miyay soo noqoto de taa maxaad hubtaa may soo noqonaysaa ya ma soo noqon karto soo ma marka waa tamani ninkii gebaye waa kii lahaa alaa layta shabaaba yacuudu yawman faukbirahu bima faala lmashiibu a alaa layta shabaaba yacuudu yawma alla dhalinyarnimo may maalin uusoo noqoto faukbirahu bima facala mashib aan dadka uga warramahe ciradu waxa igu samaysay waka maxalushaarkeen u socno maad garanaysaa layta shabaaba layta shabaabu de waa khatar wey asku odhanaysa soo ma aragti jumladaasina maxay noqonaysaa khabarkeygii bay noqonaysa faubirahu mise waa faubirhu maaa maxaa loo kordha maaa dhaay fadi maxaa ka horeeya tamanigi baa ka horeya tamanigi baa ka horeya ala laytaba weli waa tamani baa ka horeya iska ilaaliya ka fa ukhbiruhu baa loo dabdiya iska ilaaliya lakin fa ukhbira weyan fa ukhbira walkaad akriyaysin waa fa ukhbira waa inaad la socon kartiin waxaa kaluu noqdaa dalabu ma fiihi tamacun wax la quudarayn karo walakin fiihi cusrun lakin culays baa ku yar jira de ya layta li qintaaran adoo faqiir aad iska tidhi alambiyaan lahaado qintaar saandibi idil oo dahaba miyaan lahaad oon sadaqadaysan lahayo ilaahay wuu ku siin karaa soo maha laakin de inta imika kolkaanad mana yar culays hayn de culays baa ku yar jiren weli maba hayside laakin waad heli kartaa de waad qudarayn karta waad rajayn karta markaa tamanigu labadaaba uu noqon karaa walacalla lacalina sheekh waxay faa'ideysaa taraji iyo tawaquc ah, taraji iyo iyo bay faa'ideysaa tarajigu waa maxay waa talabu lamri lmaxbuub arrin la jecel yahay in la dalbo oo la doono ah, lacala allaha yarxamuni ilahay wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu ii naxariisto zaynulcaabidiin muxuu lahaa sallow calaya salaatan laa rukuuca lahaa walaa sujuuda lacala allaha yarxamuni sallow calaya salaatan laa rukuuca laha waxay igu tukadeen buu yidhi maxay salaad aan rukuuc lahayn sujuudna aan lahayn se ilaahay waxaan kaga rajaynayaa salaada bila rukuucda ee bila sujuudda inuu ilaahay igu naxariisto salluu ma hadda iska ilaaliya salluu waa maay ya luqadu waa khatarta ma sallu waa amar ah, habeenkii dhid anigi nisoo sheegay nigu lahaa ficilku hadduu muctila marka waaw jamaaco lala xidhiiriyo axyaa oo kala duduwan yahi sallow baad odhanaysaa markaad maadi cabiraysid ah, sallow markaad amar cabinaysidna sallu tukadaad odhanaysaa sheekh intaa er bay ku kala duwan yihin waa xarakadaa keliya tawaqucuna waa maxay tawaqucuna waxa weeyaan waa alkhawfu min almakruh wax waxa weeyaan la nacayo inuu dhaco oo laga cabsado ayaa la idhahdaa ninkii nin asaaxiibahaydan baa maqnaayo waxaa lagu yidhi waxa weya ninki khatar buu sugan yahay laala a lacalla zaydan haaliku ninkii zayd waxaa laga yaabaa inuu halaagsamo waad u soo ma aragtid markaa tawaquc iyo tarajuna waa sidaa macaanidoodina intaasaan kaga baxayna litawkiidi sow laam kuma jiro laamkaasi waa zaaid waaba khabarkii oo caadiya lilistidraaki sow laam kuma jiro laamku waa zaaid litashbiih sow laam kuma jiro laamku waa zaaid litamani sow laam kuma jiro laamku waa zaaid litrajis laamku ma jiro laamku waa zaaid waa tawaaquxuna way ku cadfan tahayda wowdaasina waa bimaanaa aw bay yidhahdeen culimadu laqmada eega sheekh wa amaa ina ina miya wa akhawaatuhaa iyo kuwa lamidkaa fa inahaa ina iyo kuwa lamidkii tansibu way nasbin ay hiya ina iyo kuwa lamidkii alisma ismiga ayay nasbin wa tarfacu way rafcin ay hiya ina iyo kuwa lamidkii alkhabara bay rafcin wa hiya ina iyo kuwa lamidkii ina ina weeyi wa anna anna weeyi walaakina laakina weeyi wa kaana kaana weeyi wa layta layta weeyi walacalla lacalla weeyi taquulu waxaad odhani ina zayda ninka zayd ihi qaa'imun mid taagan weeyi baad odhan walayta camran alla camar shaakhisun miyuu ahaado mid jooga iyo wamaa kiibaad odhan ashbaha shabahay huwa maagu dalika madkuurkan aan soo sheegnay wamacnaa ina ina macnaheedu macnaabaa mubtadaade mubtada marfuuc calaamatu rafyi damatun muqadaratu cala alalifi manaca min duhuuriha atacadur soo ma wamacnaa ina inana biqasdi lafdigaa bay mudaafilay ku tahay laba xaraf wamacnaa ina ina macnaheeda wa ana iyo ana macnaheedu litawkiidi ay ayi tawkiidu adkayn weeyi walaakina laakina macnaheeduna lilistidraaki ay ayilistidraaku ka dabatag weeyi wa kaana kaana macnaheeduna litashbiihi ay ayi tashbiihu ekaysin weeyi walayt layt macnaheeduna litamani ay ayi tamani tamani weeyi walacala lacala macnaheeduna litaraji ayi taraji rajayn weeyi watawaqucu aw itawaqucu ama cabsasho ama sinsasho wa amaa danantu danantu miyaa wa akhawatuha walaalaheed fainahaa danantu iyo walaalaheed tansibu way nasbin ey hiya dane iyo walaalaheed almubtadaa bay nasbin walkhabara khabarkana way nasbin aad bu fudud alfaad la tirinay wy wa amaa danantu danantu miya waa khawaatuha iyo danantu iyo kuwa lamidkaa faina ma fadhiga maad ku raagteen cawaamisha iska wada raacdaysta aan eh? iska dhamaystirin waa laba sadare fa inahaa ina iyo eh, danantu iyo walaalheed tansib way nasbin ay hiya danantu iyo walaalheed almubtada mubtadaha yay nasbin walkhabara khabarkiina way nasbin calaa anahumaa mubtadaha iyo khabarku ahaantooda ay yihiin korkeega ayay ku nasbin mafcuulaani laba mafcuul ay yihiin mafcuulaanka oo lahaa ay lidanna iyo walaalheed u ahaaday wahiya dhani iyo walaalaheedan antu waan maleeye wey waxasibtu waan maleeye wey wakhiltu waan maleeye wey wazacamtu waan maleeye wey wara'aytu waan ogaaday wey wacalimtu waan ogaaday wey wawajadtu waan ogaaday wey watakhadtu waan ka yeeshay wey wajacaltu waan ka yeeshay wey wasamictu waan maqlay wey taqulu waxaad odhanaysaa dhanantu waxaan u maleeyey zayda ninka zayd a ah, waxaan u maleeyey mundaliqan mid tegaya inuu yahay baan umaleeyey baad odhan wakhiltu waxaan u maleeyey camran camar waxaan u maleeyey shaakhisan mid xaadir oo jooga inuu yahay baan u iyo wamaa odhan ashbaha shabahi huwa maagu dalika madkuurkan aan soo sheegnay shabahay waaya qaybtii ugu dambaysay wayaan culimay ma raajinayne waa qaybtii ugu dambaysay ee nawaasikda maxay ahaayeen tansib lisma wa tansib lkhabar labadiiba labadiiba wada nasbinaya iyaguma hadal badn hadallo badan bay leeyihin lakin waan soo koobayna insha alla ya mar keliyu baan qaybinayna insha alla waxaynu u qaybinaynaa xagga macnuum baanan ka waan iska daynayna dhinaca kale waxaynu u wax faa'iideeya dhanni male waa afar dhanantu kow dha xasibtu khiltu zacamtu waan maleeyey kaga siiya markaad macnaynaysaan afar taasi waa bimacna dhanni iyo wax faa'iideeya bimacna alcilmi waalyaqiin wax cilmi iyo yaqiin faa'ideeya waa saddex ra'aytu calimtu wajadtu saddexdaasina maxay faa'ideeyaan cilmi iyo yaqiin bay faa'ideeyaan labana waxay faa'ideeyaan tafsiir waa alintiqaalu min xaalatin ilaa xaalatin ukhra in xaalad laga guuro waa itakadtu iyo jacaltu midna waa samictuye waa min afcaali lxawaasiba iyadu kamid taho waxay faa'idaysaa iyadu tufiidu xusuula mafhuumi kalaami fi samciba iyadu faa'idaysaa markaa tobankaa ficil bu inooga sheegay e xabadda u dambaysa samictu soo ma arkaysaan sheekha waa lagaga raajixsan yahay halkaa masaladaasi waa marjuux weeyaan isagu wuu kusoo daray sheekhu laakiin sagaalkaa hor uma tirsanaysaa masaladaasi waa marjuux weey oo wuxuu qabaa isagu inay labadiiba nasbinayso oo tusaale ahaan markaynu leenahay samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yaquulu isagu wuxuu qabaa jumladaa yaquulu fi maxali nasba inay tahay jumladaa yaquulu fi maxali nasba inay tahay waxaana ku tagsan oo ra'yiga qaba caliy alfarisi sheekha la idhahdo abi cali alfarisi saasuu isna qaba oo wuxuu leeyahay haddii mafcuulkeeda koowaad uu yahay wax aan la maqli karin oo isnucayna ah, labay u gudubtaa jamaahiirtuna waxay leedahay mayana jumladani waa xaalo oo mafcuulka laga xaalaynayaa qowlkaasaana raajixa markaa samictu nabiya yaquulu yaquuludaasi waa jumla xaaliya la odhanaya waxaana laga xaalaynayaa mafcuulkaa laga xaalaynayaa qowlkaasaa raajixa ama haddii mafcuulkeegu uu noqdo wax mubaasharatan loo maqli karo labada mafcuul inay u gudbayso ay u tallaabayso laa khilaafa bayna alculamaa yasmacuuna sayxata oo kale ka gudba ina inay inay mid u tallaabaysa an ujeedo inay hal mafcuul keliya u tallaabayso kolkaa wax khilaafo ka taagani ma jiro waxaynu nidhi xagga macnaa markaynu eegno saddex baa loo qaybinayaa wax dhani faa'ideeya dhanantu xasibtu khiltu zacantu waa afarta wax cilmiyo yaqiin faa'ideeya ra'aytu calimtu wajadtu wax tasyiir faa'ideeya ittakhadtu iyo jacaltu iyo xabaddaa dambaynu iyada meesha ka saarnay oo min ah min afcaali ah, xawaas laqmada eega wamaa danantu danantu miya wa akhawaatuhaa iyo danantu kuwa lamidkaa fa inahaa danantu iyo kuwa lamidkii tansibi way nasbini hiy eh, dana iyo kuwa lamidkii almubtada mubtadaha ayay nasbini walkhabara khabarkana way nasbin calaa anahumaa mubtadaha iyo khabarku ahaantooda ay yihiin korkeega ayay ku nasbin mafcuulaani laba mafcuul ay yihiin labada mafcuul oo oh, kainaani u ahaaday lahaa dana iyo walaalaheed wahiyadana iyo walaalaheedanantu waan maleeyey wey waxasibtu waan maleeyey wey wakhiltu waan maleeyey wey wazacamtu waan maleeyey wey wara'aytu waan ogaaday wey wacalimtu waan ogaaday wey wawajadtu waan ogaaday wey watakadtu waan ka yeeshay wey wajacaltu waan ka yeeshay wey wasamictu waan maqlay wey xabadda xariiqda waa laga raajixsan yahy waa marjuux taquulu waxaad odhanaysaa danantu waxaan maleeyey zaydan zayd waxaan u maleeyey muطalaqan inuu yahay danantu ficlu wafaacilu xaddu lficli danan danan ficlu maadi mabniyu cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik mabniyu cala sukun la maxala lahu min alcraab wtaa damiir mutaصil mabni ala dama fi maxali rafcin faacilin zayda mafcuul awalu manصub bdhanantu wcalaamatu nasbi fatxatu ظaahiraة ala akhiri munطaliqa mafcuul thani manصub bdhanantu wcalaamatu nasbi fatxatu ظaahiraة ala akhiri wakhiltu camra shaakisana waa lamida maankaaga lagu sheegay wax la kaasho wey maankaaga la kaasho wax lagu sheegay maankaaga la kaasho wey iyo wamaa kiibaad odhanaya ashbaha shabahi huwa maagu dalika madkuurka aan soo sheegnay khulaasada baabkani culimada shan masle u ka waran ma adko aad bu fudiy shanta masle waa maxay biictibaari alcamal markaynu ka eegna saddex baa loo qaybinaya maa yarfacu lisma wa yansib alkhabra waa kaana iyo iyo walaalaheed waana imse ficil saddex iyo toban iyo maa yansibu lisma wa yarfacu alkhabra waa ina iyo walaalaheed waana imisa waa li xaraf iyo maa yansibu macan wax wada nasbinaya maa yansibuhuma macan waa dhanno iyo walaalaheed imise ficil baynanu ka dhignay toban hal baynu nidhi sheekha waa laga raajixsan yahay oo samictu ah khulaasada qowlku waa intaa saddexdaasu biictibaar camal baynu ka eegnay naskigay samaynayaan markaynu eegnana laba inooga soo baxayo oo takyiiru xukmi lmubtada'i walkhabari iyo takyiiru ismi lmubtada'i walkhabari shantaa masalo ka warramay baabkaasina ma adko insha allah aqsaamtu maskayd qayqaybaysaa icraabtuna wayba fududahay waxaad egima jiro marka imise masaleynu haysan xalay koob iyo labaatan shantaa inoogu geeya lix iyo labaatan masalo kitaabka jrumka ka dhigana weli wallahu aclam